Thank you. ibraahim kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho kale barqa wanaagsan saaxiibayaal waa arbaco taarikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha koowaad ee janwari sanadku waa labaatan saddex barnaamijka ogaal haddii allaha awoodareed maad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraada ah oo ka soo baxaya weerar qaraxyo ahaa oo al-shabaab saaka ah ay ku qaadeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan ciidan dadka deegaanka ah iyo al-shabaab oo weli iska hor fadhiya deegaan ku dhow degmada maxaasi ee gobolka hiiraan sidoo kale qodobada kale o ad maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya maleeshiyaad hubaysan oo goordhow dad shacabaha ku dilay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qodobada kale ee barnaamijka ad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladaha sacuudiga iyo urdun oo cambaariyey booqashada mas-uul ka tirsan israa'iil uu ku tegay masjidka al aqsa ee cariga falastiiniyiinta iyo markabkii ugu horreeyey wuu sida dalxiisayaal oo muddo ka badan labaatan sano ku xirtay xeebaha dalka venezuela qodobadaasi dabcan waxay nagu soo kordho ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka ogaal waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubnihii joogtada ahaa oo aad barnaamijka kaga barateene uu diyaar garooba dhegaysiga barnaamijkeena ogaal dabaahoska noolaan rogan oo ay dib ugu noqon inay saas kudiga rogan oo ay dib ugu noqon dabaa hooska noolaan cidiina damin karin taariikhda dedi karaa dumbuq nagu xukumi karaa oo nagu karaa dumbuq xukumi karaa oo nagu dulayn karaa dabaa hooska noolaan cidiina damin karin ma damin karin tahay dadkeedii ka maqan yahay haddaad moodi darajadu daleel yaal inay tahay dadkeedii ka maqan yahay miyaan dacar lagu marin oo aan lagaa dirin miyaan dacar lagu marin oo aan lagaa dirin dabaa dabaa waa hooska nool weli aan cidiina damin karin waayahay saaxiibyaal heeskaasi wuxuu daafur u ahaa barnaamijka ogaal Maqal maqal maqal Soomaaliya waa maqal meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii waxay daba socotaa taas cadawaa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha calidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas isku xirxiray kii bixiya dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badba badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor sidiisaba loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisoo tegay ahlan sahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xeer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan waayahay mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaawnay barnaamijka ogaal degmada maxaas haddaan ku bilowno laba qarax oo waaweyn ayaa saakay subaxnimadii hore ee aroortii waxa ay ka dhaceen afaafka hore ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan qaraxyadan ayaa ahaa laba qarax oo waaweyn waxaana fuliyey laba ruux oo naftood haliyaal ah oo waday laba gaari oo nuucooda lagu kala sheegay saaruf kuwaas oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa qaraxa ugu horeeyo ama gaariga ugu horeeya ayaa ku qarxay guri uu deganaa xildhibaan jacfar uu ka degan yahay magaalada maxaas ee degmadaas gobolka hiiraan ka tirsan isla sidaas oo kale gaariga kale ayaa waxa uu ku qarxay goob ay ciidan ku sugnaayeen iyo dad shacaba waxaana wararku ay sheegayaan in qarxaasi tirada dhimashadu iminka ay gaaraysa labaatan ruux oo isugu jira ciidan iyo dad shacaba sidoo kale dadka dhaawaca ah ayaa tiradooda waxay sii cagacagaynaysaa iminka ku dhowaad toban qof dadka dhaawaca waxaa ka mid ah weriye khaalid maxamed ilkacsi oo ka mid ah wariyaasha warbaahinta qaranka oo ku sugnaa degmada maxaas xilliga weerarku u dhacayay dadka dhaawacoodu halista yahay ayaa loola cararay cisbitaallo ku yaala degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan goordhowna diyaarada nooca helikobterka ah ee ciidanka dowladda ayaa ka degtay magaalada si ay u qaadaan dhaawacyada kala duwan ee weeraradaasi ay ka soo gaareen al-shabaabna waxay sheegteen qaraxaasi ismaadaaminta ah in iyagu ay ka dambeeyeen haddaba mid ka mid a ah dadka deegaanka oo aan magaciisa qarinay sabab ammaan awgeed ayaan wax ka weydiinay qaraxyadan iyo wararkii u dambeeyey iyadoo sidoo kale dadka dhintay ay ka mid yihiin toban qof oo isku qoys ah oo qaraxa uu ku haleelay gurigooda guryo soo dumay ayaa sidoo kale jira waxaana weli la baadi goobaya dad loo malaynayo in guryaha dumay hoostooda weli ay ku jiraan wararkii ugu dambeeyey waxaan wax ka weydiinay qof dadka deegaanka xuneyr saakay caruurtii ayay baabuur waxyaabaha qarxa ka soo buuxsheen oo maskiina oo meel deganaay oo biyahoodii isku dhac marka dad shacaba oo galmadiida ayaa wax ku noqday uhm. adiga meeshaas dhibaatadaas ilaa ka dhacday intaas ilaa ka dhacday ma waa gartay hadda ood ila hadlayso inta aad maqashay tirada dhimashada imisa qof ayaa lagu qiyaasi karaa ama xogta aad nala wadaagi karto iyo adiga eh, shan iyo toban shan iyo tobanee ayaa mataqaanaa haddaa la adeejiyey mm-hmm. inkastoo mataqaanaa guryo duma jiraan oo dadkii ana weli la cadday karan intuu yahay iyo mataqaanaa tiradiisa oon dib hadda laga hadaysi karo laakiin shan iyo toban ayaa meeshaas ayaa wax ku noqotay oo guryihii kusoo dumaan intaas iyo hataa qordhaee ayaa oo xaqiiqaha jirta eh, warar aan helina waxay sheegayaan inkastoo isgaarsiinta maxaas ay jaran tahay xiriir aan samaynay adiguna maxaas aad ka agdhowdahay oo suurtagal tahay inaad wararka aad haysid waxay sheegayaan in tiro dad ah oo isku qoys ahaa oo toban ruux gaaraya ku dhowaad ay wada geeriyoodeen weerarkana ay ku dhinteen wararkaas ma jiraan ah, dad oo aday dad macnaha si guryahoodii deegtaan oo guryihii kusoo dumaa jiro oo ilmo iyo caro ilmo la taqaanaa iyo waaridkii dalay ay ku jiraan ayaa jiro reshii marka waa astaxo intaas ayaa ka jirto marka waa dad macnaha anigu andaamsanoo guryahoodiisa ay u seexdeen ay guryihii kusoo dumaan marka intaasay geysteen wax hadda mataqaanaa eh, la aqoon jirana waa in dadka shacabka ay ku samayn jireen ayay qeyb ka tahay marka allah u naxariista wixii meeshaas wax ku noqday waxba galabsan oo birmadriiday ahaayeen mm-hmm. marka wax kale oo hadda mataqaanaa oo oo kale wax ku noqday ama mataqaanaa isheeg meelaha ma aadi karaan oo ciidanku joogo laakiin dadka shacabka guryahoodii kusoo dumay oo isku dhaqarxiyeen eh, hmm. ilaahay u naxariisto marka ayaan leenahay wixii wax ku noqday alla u naxariisto eh, maaragtaahay eh, gacankaaga badanaya meeshaas ah, wax ku yeesha marka alla u naxariistaan leenahay marka intaas ayaa ayaa mataqaanaa xaqiiqa waayahay qaraxa kadib weerar miyaa dhacay sidee xaaladu noqotay markii qaraxa uu dhacay kadib maya maya maya adiga qaraxa wax ka dambeeyo dagaalo ma jiraan ehm, baabuurtaas baabuurkaasay qaraxay kasoo buuxsheen mooyaane wax kale oo hadda ma taqaana oo ka dambey ma jiraan meeshaas oo maxaase ay kale dagaal oo ka dhaca ma jiraan qaraxaasa oo dadkaas shacabka wax ku noqdo waayahay dhinaca kale dudmacad weerar baa ka socdaa laleeyahay oo isku hor fadhiyaan dhinacyo dagaalamaya mm, wax xooga ma ka haysaa iyo ciidana saakay alasaydi aheed qaraxan markuu dhacay oo maxaad ayaa iyadana mataqaanaa ay isku dayeen inay weerara soo qaadaan dadka deegaankaanu waa foorjignaay marka waxyaabao jaban iyo waxbay soo tuureen oo meeshaas xoogaa dagaala ka dhacay waan waana kaga tageen oo waa lagu daba maqan yahay oo hadda soone ay kasoo duuleen ama ay weerar kasoo qaadeen ayaa mataqaanaa ii sheeg ay u noqdeen meeshaasa waa lagu sii dabamaqayaayoo dadkii deegaanka oo ku sugnaay goobtuu dagaalku ka dhacay ayaa kasii daba maqan marka eh, alxamdulilah hadda wax meeshaas hadaan oo khasaaro weyn oo ka dhasha ma jira ma jiro waayahay ugu dambeyntii ciidamada eh, dawladdu iyo kuwa dadka deegaanka ay hubaysanay maxaas aag weyn ay fariisin ku leh sidaan ka warqabno haddooda eh, ila hadlayso maxay sameynayaan ma jiraa wax dhaqdhaqaaqa ama wax howlgal ah oo ay sameynayaan waa jiraan dhaqdhaqaaqa jiro eh, adiga ciidanka ciidanka xoreynta deegaanka iyo ciidanka eh, xooga dalka soomaaliyeed intaba ayagoo iskaashana waa ka daba baxeen oo hadda meelahaas ayaa waxa la sheegayaa inay maaratahay ay ay mataqaana ay sheegay ay kasii daba maqan yihiin marka adiga meeshii hore ka dhacay oo maxaad dudincaad dagaal oo meeshaas dagaal ka dhacay intaba mataqaana howlgal ayaa ka socdo alxamdulilahi marka hadda dhinaca ah dudincaas waxadda khasaara lama sheegin oo hadda mataqaana ah meeshaas dadka soo gaar laba nima dhaawac ah, wax yaroo dhaawac soo gaareen mm. marka haddana waa lagu sii daba jiraao meel layiaa ceelgas iyo beergas iyo dhulkaas adiga mataqaanaa xadiidka allanahay walaalaha diriska lala ah mhm. oo hiiraan diriska laah mataqaanaa sheeg ayaa lagu sii dabamaqaya ma garat waa gartay marka alxamdulillah intaas haddaan wax hadda haba yaraatee eh, oo ka beeriyaho oo meeshaas dadka deegaanka soo gaara jiraa waayahay dad dhaawaca ma jiraan oo maxaas laga soo qaaday oo isbitaallo kale beledweyne ama deegaano kale la gaarsiiyey si loo dabiibo ma jiraan waa weli hadda arintaas waa mataqaanaa weli hawshiyaa lagu jiraa dadkii guryaha laga soo bixinayaa adiga hadda wixii culusoo hadda waa culusa meelihii kale oo lagu dabiibi karaa la gaarsiina wixii kalena kulley deegaanka ayaa kulley isbitaalka la geyna marka hadda inkastoo dhaawacyo culus ka jiri karaan maadaama dadku ay guryo kusoo gudeen iyaana guryo cabshaana iyo guryo dhagax isugu jiro marka asaaro culus waa ka jiri karaa oo dad hadaan dadkii oo dhintay oo tegay lama raba dad kale oo culays oo dhaawac culus soo gaar waa ka dhici kartaa waa jirtaa taas waayahay kaasi wuxuu ahaa qof ka mid a ah dadka degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana uu ka warbixinayay weerarada qaraxyada ah oo al-shabaab saakay ay ku qaadeen waxaana wararkii u dambeeyaan helayna ay sheegayaan in tirada dhimashadu iminka ay gaartay ku dhowaad labaatan qof dhaawacna ah toban ayuu ka badan yahay ee iminka oon idinla hadlaynana eh, dhegeystayaal diyaarado ayaa ka degay magaalada beledweyne kuwaas oo sida tiro dad ah oo dhaawaca qaarkood dadka dhaawaca ayay xaaladooda culus tahay waxaana la gaarsiinayaa goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dabcan intaynu barnaamijka ku guda jirno wixii war idinnagu soo kordho waan idinla wadaagi doonaa ama wararkeena kale iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kala socon doontaan xaaladda degmada maxaas markana haddaan gaalkacyo aadno maleeshiyaad hubeysan ayaa goordhow barqanimadan maanta waxay rasaas ay ku fureen dad goob ganacsi ku sugnaa oo ku taala waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan dhinaca maamulka puntland uu ka arrimiyo wararkaan ka helayna gaalkay waxay sheegayaan in weerarkaasi lagu dilay laba qof oo dhalinyaro ahaa sidoo kale waxaa dhaawacmay saddex qof waxaa wararku ay sheegayaan in dadkan hubeysan ay yihiin maleeshiya beeleed hubeysan oo si aana qabiil ah dadkan u beegsaday sida warar aan helayna ay sheegayaan weli ciidanka booliiska ama laamaha amniga magaaladaasi ka maysan hadlin balse waxay sheegeen inay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyey weerarkaas isla sidan oo kale beri lasoo dhaafay waxaa jiray weeraro kala duwan oo dad shacba lagu dilay kuwaas oo la xidhiira falal la xiriira aana qabiil oo ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayaha dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho markana muran iyo isqabqabsi xoogan ayaa weli wuxuu ka taagan yahay hanaanka isdiiwaangelinta doorashada maamulka puntland waxaana isku haya maamulka puntland iyo sidoo kale dhinacyada eh, xisbiyada siyaasadda ee maamulkaasi xisbiyada siyaasadda ee maamulka puntland ayaa waxa ay ka aragti duwan yihiin habka ama hanaanka maamulka puntland uu u wado isdiiwaangelinta doorashada maamulka puntland iyagoo ku eedeeyey maamulka talada haya ee puntland in uu wax isdabamarin iyo boobsiin ama dedejin doorashada isdiiwaangelinta ay wadaan waxaana jiray kala aragti duwanaasho xoogan oo soo ifbaxayay tan iyo toddobaadyadii u dambeeyey haddaba xildhibaan hore cabdi bare jabriil oo arrimahan la socday ayaan wax ka weydiinay runtii arintaas eh, puntland ka socota sideedaba hadee doorasho markay soo dhowdahay oo doorasho socoto la waayi maayo isbahaysi yar urursado uruursado iyagu isleh armaad kursiga eh, armaad weydaan armaad siidan ka noqdaan armaad madaxweynehaas wax kala wataa marka doorasho dhan waa saas weeye africa oo dhan doorashada taal waa noocaas oo kaleeto iyo la waayi maayo kooxiisa hansuuriso balaayo iska dhigtoo soo farabaxso la waayi marka kuwa hadda puntland ka hadlayay waa kuwa horey wasiiro u ahaan jiray kuwa federaalka wasiiro ka ahaa xildhibaana ka ahaa oo iyagu hadee muxuu ahaa madaxweynaha hadda jooga kursiga ama noo diiday ama wasiir baan ka waayey kuwaa wey waxa booxooftaynaya horta mid midda umaysa waa midaas midda labaadna waxaa la yaab hadee noqotay puntland waxay dirsatay sanadkii saddex iyo labaatanaad baa muxuu ahaa hadda u dhammaaday sanadkii afariyo labaatanaad baa hadda u bilowday meeshii la rabay dee inay iyagu dadka hormood u noqdaan waa nasiib daro in kooxda meel kasoo boodo ay ku dhigantoo leeyihiin doorasho qofkii codna ma rabne waxaanu rabnaa lixdan iyo lixdii nasiibada ahaa oo dalkan qaribay oo meelay u socdaan aan la aqoon baa nimanka hadda mucaaradka ku dhegan yihiin madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo xisbiyada badankoodana waxay isku raaceen doraad waaweed isku raaceen in wadanka doorasho qofkii cadal laga hirgeliyo intiiba la gaari karo degmooyinka dhiman in maaragta golihii deegaanka la sameeyo dee hadii la gaaro oo ay halkaa sano hadda dhiman oo maanta bilowd hadda bilowda bisha saddex tahay hadii laga gaaro in dalka gabi ahaanba doorasho qofkii caduu ka dhacaysana haddee waaba sida la raba alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddii laga gaari waayana bal intii degmooyinka la dhamaystiro gorihii deegaanka la dhamaystiro iyadoo ama degma ama damaada doorashadii kale hal sidii caadiga loo tartamo madaxweynihii kaloo yimaada markaa ha dadka intaa diidan haddii waxaan ku tilmaami kara labaadka madal baan samaysanay iyo kanaan samaysanay iyo waxay meel ku gaarayaan labaadka marka arrimahaasoo de waa jiraan arrintan maaragtay gudoomiyaha gobolku yidhi wax khalkhal amniga gelinaya weeye aan caburin iyo intaan u gudbin arrintaas ururada siyaasadda madal ayay dhisteen marka waxay leeyihiin tuun ayaan ka qabnaa qaabka ay u socoto hanaanka doorashada qofkii codka ah markasoo xaq uma laha in ay midoobaan welibana ayahooda ay ka tashtaan urur ahaan horta xaq bay u leeyihiin laakiin ururada ururadii laba maahane sidaan xogba laba urur maahane intii kaleetoo dhan waa kuwii dhammaanba waa lagu martiqaaday madaxweynuhu waa isugu yeeray giddi waa isugu yeeray laba urur baa diiday intii kale waa kuwii shala warmuteelka soo saaray oo isku raacay in maaragta doorasho qofkii cadal laga hirgeliyo in deegaanadii maaragtay golihii deegaanada degdeg loo sameeya waa isku raaceen haddee waxaa oran karaa inta diiday oo tiri doorasho labadasoo diiday iyo nimanka maaragtay maanta shirayay waa niman ujeedo gaaran ah oo maaragtay aan ah ku qanacsaneen oo isla haddii doorasho qofkii codaado armaad waxweydaan armaad kursi weydaan oo maciin bilay lixdan iyo lixdii masiibadaayoo dalkan qarribay dadka ku hordaayo dadkii ku celinaya qabaa'ilkii ugu celinaya marka adeer eh, sideedaba haddee nin cariiqsi xun iyo nin wax yar tabanaya adduunka lagama waayo marka waxaas eh, waxaa ka tira badan shacabka puntland gabi degmo iyo gobol iyo tuulo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus waxay diyaar u yihiin dalkan doorasho qof dhacdo in la gaarsiiyo sii soomaalida kale ugu dagato sida somalilan oo kale la maro xisbiya la samaysto la tartamo ka bacdina dowlada federaalka asaaskooda ah, maaragtay iyana ay usoo gudubto haddii adeer qof hortaagan doorasho qof dhacdo hortaagan meel u socdaba lama yaqaan marka waa fidmo waayaal baan u arkaa dad fidmo u ka talinayo wax aan wanaag ka talinayn inay yihiin baanu nimankaas u arkaa xisbiga eh, talada haya ee uu hogaamiyo madaxweyne deni waxaa lagu eedeynayaa maadaama talada ay haystaan in fursado badan ay haystaan oo ay ka fursado badan yihiin ururada kale marka soo kuma muuqato cid waliba xafiiska joogta ay fursada ugu weyn haysata markii loo eego ururada kale ee siyaasadda ee doonaya inay tartamaan iyaguna adeer maya taa waxba kama jiraan dadka muxuu ahaa intaa waxaa aaminsan xisbiyada aaminsan ama shakhsiyaadka aaminsan waa dadaas isku kalsoonayn taas waxaa tusaale ah farmaajo doorashadiisii waad ogeyd in sidii mucaarad loogu ahaa iyo sidii lahaa asagaa waxbuu dhacaya iyo waxbuu boogaya meesha la marsiiya waad ogeyd kiiriya u dambaysay waad ogeydeen muxuu ahaa doorashadii kan adeedahaa ruura ku darsanaya iyo kanaa dhacaysa iyo balaaga dhacaysa asagii meesha ku dambeeyey waad ogeed marka sideedaba inta mucaaradka ah inta xun bay ka shaqaysaa in allaana inta xun bay ka shaqeeyaan oo ay shaki ka qabaan ninkaa kasoo horjeeda kii rabi mayna ninkaasa wax ku darsanaya ninkaana wax samaynaya marka waxaan rabaa dadka mucaaradka marka ay hadlaayaan inay waxa ay ka hadlayaan yihiin wax miisaaman haddana tan doorashada qofkicod waaba ka xag jirtaaba marka anigu ma filayo sadanad gaara iyo xoog gaara in xisbiga talada haya uu qaadanayo waxaa xisbigaas ka mid yahay sartuuq baa hadii doro lagu ridaya dee sartuuqaasna cid oranaysa hebel baa loo magiciisa iyo maarka meesha waxaa imaanaysa maaragtay korjoogto caalamigaa imaanaysa kii oo baa jooga wisha ishaa lagu hayaa marka dadku waxaa fiican inay horta kalsooni qabtaan marka nimanka puntland oo meelaha ka qaylinayo lixdan iyo lix u dhabadhisanayo welba hortaaga waxaan leeyahay war carabkiinaad qabtaan ummadda fidmada ka daayaan leeyahay soo ma wanaagsana in la dhegaysto cabashadooda lana saxo haddii ay wax qaldan yihiinba doraad waa kuwii madaxtooyada isugu tagay horena hadalkii ronashee laba xisbi waa ka maqan in allaale xisbiyadii kaleeto oo dhan oo ugu waaweynaa waa midoobeen waa wada hadleen waa tii shalay doraad war saxaafiyeedku aqrinayay gudoomiyaha maaragtay ninkii loon jiray jabiye oo xisbiga ugu weyn oo kuwii kusoo baxay qarna ku guulaystay ahaa ugu weynaa xisbiga ugu weynaayo ku xigay xisbiyada ugu weynaa xisbi ay hogaaminayaano oo toddoba ururinayeena ma malinayo waa kuwii shalay daraad madaxtooyada ku shiray shirjeer waa kuwii qabtay oo sheegay oo yiri laba urur baa naga maqan labada ururna haddee waxay u maqan yihiin ma garan karno marka wixii waa khilaafka waa la dhameeyey mar haddii ururadii hilaal lixurtii ugu xooga badnayd ay hal dhinac mareenna hadda kuwankan waa iska imaan doonaan markaan shahay shirshireen waxaan jiran ha sheegsheegeen marka waxaa fiican inaan dalkan iyo booq iyo lixdan iyo lix loo celin oo dalkan lagu daydo oo puntland noqoto wadanka eh, gobolka labaad oo doorasho qofkii cali hirgelay waa inay noqotaa kabacdi maamulada kale ay ku fidaa kabacdi dowladda federaalka ay ku fidaa marka weligeed ma taagnaanen intaynu taagannahay xildhibaan la ogyahay wuxuu ka samaysan yahay iyo nuxurku ka samaysan yahay oo markii horena musuqmaasuq lagu keenayo oo oday ku keenayo oo jifka ku keenayso markii dambena madaxweynaha imaanaya furamaysa oo dhibaato dhacayso musuqmaasuq dowlad ugu maamulo horumarla-aanteeda wayna ognahay marka dalkan heer federaal ilaa heer maamul goboleed waa in dalkan doorasha ka dhacdaa si looga baxo musuqmaasuqaan iyo dhibaatadan iyo madaxweyne la dhiiranayo iyo aamin darada mxuaha kalsooni darada taagan taasaa looga bixi karaa haddaynu dalkan u hirgelino doorasho qof iyo coda ilaa heer federaal ilaa heer maamul goboleed waxaan aaminsanaha dalkan inuu hagaaghayo dalka ugu weyn oo dhibaatadan soomaaliya haysataa waa xildhibaan kusoo baxay laaluush waa xildhibaan haddana laaluush wax ku dooranaya intaynu taa ku jirnaana wax horumar wadmaka soomaaliya ma gaarayso maanta maamulka gobolka bari waxay soo saareen war ku saabsanaa in aan shir maamulka uusan ogeyn lagu qaban karin boosaaso marka se uma muuqato inay tahay caburin bilowgeed adeer maya ma noqonayso maxaa yeelay gobolka bari wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan oo maaragtay bilalka iyo qoshaysan iyo dhibku ay ka dhacaan sideedana meelahaas marka amnigeeda aad loo ilaalinayo waa in maamulku wax kasta oo dhacay iyo shir kasta oo dhacaya maamulku la socdaa oo ka taxadaraa oo halkaas inaan dhibaata ka dhicin qaraxya ka dhicin aan lagu soo gabanin oo aan lagu soo dabagaban ee gudoomiyuhu gobolku xaq buu leeyahay inuu yidhaahdo shir kasta oo dhacaya amnigiina hala sugo aanu ka warqabanina soo wargariya laakiin shir fowda ah oo cidu aan ka warqabin oo dhib kasta ka imaan karo ee guddoomiyidu inuu xakameeye xaq buu leeyahay cabburintaan lama yidhaahdo sidana markaad shir qabanaysid nooxuu yahay qabanayso meesha amnigeedu aad u xun yahay waa inaad hay-adihii amniga wargelisid waa inaad maamulkii adgeysoo tiraahda annagaa halkaa ku shirayna wax dhibaataa ah ma wadno muxuu ahaa dimuqraadiyad baan ka hadlaynaa waa in la wargeliyaa laakiin dad mucaarad qaarna xamar ka yaacay qaarna gobolada puntland ka yimid qaarna dibadda ka yimid oo xaaladda darta aan la socon inuu suu doono waxu maamusho yaadeer taasaa laga hortegayaa taas ayaan wax dhiban loo arkay boosaaso maalmihii ugu dambeeyey wax dhibaataa kama dhicin haddana waxaa lagu guda jiraa xilligii doorashada marka ma is leedahay waxaa lagu soo beegay xilliga doorashada oo madaxweyne dani waxa uu doonaya inuu ilaaliyo dhadhaqaaqa ururada siyaasadda ee la tartamaya adeer maya taas maya doorashana ma dhawa waa bishaan bisheeda kale horta doorasho ma dhawa doorashada horta bal bisha lixaad iyo bisha sideed horta hala gaaro maba dhawaa faan ole fari kuma qodnaa marka waa qas looga hortagay shirarkaanu waa qas looga doorasho maani waa qas looga hortagayo inaan degmooyinka iyo gobolada aan doorashada deegaanku ayna ka dhicin taasay hortaagan yihiin oo mixnad ay ku yihiin oo caqabad ay ku yihiin waxaan kaloo ujeeday mxuaha gudiga doorashooyinka inuu warqad soo saaray oo yii muxuu ahaa arintaasu suuragal maahan deadarba shuqulkuma lahan guddi doorasho dad maaragtay maamulka gobolka amniga gobolku warqad ay soo saareen amniga ay ku xakameynayaan guddi doorasho xilbo kama saara kama hadli karaa kama hadli karo halkaa waxaa kaaga muuqatay dee aqoon darada iyo waayo aragnimada iyo ninkuusan aqoonba waxaan u lahayn uu ka hadlayo baa meesha ka muuqata meel kastana amnigeeda hay-adaha amniga mas gudoomiyaha gobolka u horeeyo inuu yidhaahdo meeshaan khatar baa ka soo socota waynaba ogeysiiya wixii ka dhaca berrito haddii mar ka dhacaan oo shir layska qabsado meeshii qarax ka dhaco oo dhibaata ka dhacdo oo maamulkii aan ogeyn yaa mas uuliyadeeda qaadanaya marka waxa weeye wax walba waa in laga hortagaa dhinaca amniga iyo wanaagga waa in markasta laga hormaa la raacaa markasta waayahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa xildhibaan hore waxaana uu ka hadlayay arrimaha puntland ka taagan ee marka u dhexeeya doorashada puntland sida ay u socoto oo ay isku khilaafsan yihiin xisbiyada mucaaradka maamulka puntland iyo hoggaanka ugu sarreeya maamulkaas weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal oo aad kala socotaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho markana waxaan aadaynaa wararka dunida kuwooda ugu waaweyne wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxa ay sheegtay in siddeetan iyo sagaal askari oo dheraad ah in lagu dilay weerar ka dhacay bariga dalka ukrain oo dhacay maalintii sanadka cusub markii uu bilowgaha faahfaahino dheeraad ayay ah wasaaradda difaaca ruushku ka bixisay weerarkaas oo dhacay kaasi oo ka dhacay gobolka ku yaala bariga dalka ukrain inkastoo mar dambe ay ukrain ku jawaabtay gantaallo culus oo ay iyana sheegtay in ku dhowaad lixdan iyo saddex ka tirsan askarta ruushka lagu dilay ruushka ayaana qirtay isla weerarka ukrain ay sheegatay ee ahaa in la dilay in ka badan lixdan iyo saddex ka tirsan askarta dalka ruushka kadib weerar gantaala ah oo ku hoobtay qeybo ka mid ah gobolka bariga ku yaala ee dalka ruushka madaxweynaha dalka ukrain volodimir zelenski oo goordhow hadlay ayaa waxa uu mar kale ruushka ku eedeeyey inay wadaan ololo kale ama dagaal kale oo cusub oo ay abaabulayaan waxaana uu sheegay inay iska difaacayaan goordhow waxaa jiray weerar hor leh oo uu sheegay in ruushku ay soo rideen gantaallo hor leh oo soo dhacay qeybo ka mid a ah gobolka kherson balse waxa uu sheegay in gantaaladaasi ay ka hortageen difaaca cirka ah ee ruush ee ukrain ay leedahay xaaladda qeybo badan oo ka tirsan gobolka bariga dhaca ee dalkaasi ukrain ee kherson iyo gobollo kale ayaa laga soo sheegaya in dhaqdhaqaaq xoogan ay ka wadaan ciidamada ruushku kuwaasoo ay ku doonayaan in deegaano hor leh ay ku qabsadaan dhinaca kalena nin u dhashay dalka britain ayaa waxa uu dhintay kadib markii toogasho ka dhacday jasiiradda jameyka lagu dilay sida laga soo xigtay laamaha booliiska ee jasiiradda jameyka ninkan oo ahaa dadka deegaanka islamarkaana ku sugnaa magaalo ka tirsan halkaas ayaa waxa weeraray koox qoryo ku hubeysan waxaana dhaawac culus oo soo gaaray kadib loola cararay cisbitaal ku yaala jasiiradda jameyka inkastoo goor dambe uu u geeriyooday rasaas xoogan oo jirkiisa lala dhacay afhayeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu sheegay wakaalada wararka e f b in weerarkaasi uu ahaa weerar qorsheysan oo koox hubaysan ay soo qaaday ninka la toogtay ayaa lagu magacaabaa master person waxaana uu ahaa soddon iyo saddex jir u dhashay dalka ingiriiska waxa uu ninkan uu ku sugnaa xilliga la weerarayay gurigiisa isagoo uu ku sugnaa afaafka hore ee barkad ku taalla gurigiisa xilligaas uu doonayay in goobtaasi nasiino uu ku qaato sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah soddon iyo saddex jirkan waxa uu ku sugnaa goobtaasi waxaana jiray in xilliga weerarka lasoo qaadiyay ay goobtu ahayd meel degan ilaa iyo imika booliisku waxa ay sheegeen inay ku raajoogaan ninka weerarka ka dambeeyey oo aan ilaa hadda la ogeyn halka uu cirabi jaandhigay weeraro caynkan oo kale ayaa ka dhacay jasiiradda jameyka bilihii lasoo dhaafay ilaa haddana ma jirto wax booliiska jasiiradaasi ay usoo qabteen iyadoo weerarada noocan oo kale ah ay kusoo badanayeen qeybo ka mid a ah jasiiradda jameyka dowladaha sacuudi carabiya imaaraadka iyo urdun ayaa waxay cambaareen culus ay duldhigeen israael waxaana ay sheegeen in wasiirka arrimaha dibadda ama wasiir ka tirsan israael uu booqasho ku tegay masjidka barakeysan ee alaqsa ee xariga falastiiniyiinta maalin ka hor ayay ahayd markii wasiirkan uu booqday masaajidka barakeysan ee alaqsa iyadoo ciidamada yahuuddu ay gudaha u galeen masaajidkaasi booqashada salaasadii lasoo dhaafay wasiirkan ayaa waxa ay tahay mid halis ku ah ayaa layidhi ku-xadgudbitaanka cariga falastiiniinta oo ay ku xadgudbaysa yahuuddu war qoraal ah oo kasoo baxay dowladda sacuudi carabiya waxaan uga digaynaa maamulka yahuuddu inay ka feejignaadaan tillaabada ay qaadayaan waan cambaareynanaa in masjidka barakeysan ee al aksa ay xubno ka mid ah yahuuddu ay booqasho ku tagaan si lama filaan ah oo xoog ahna ay ku galaan si lamid ah war qoraal ah oo kasoo baxay dowladda urdun ayaa isla sidaasi oo kale lagu cambaariyey isla sidaas oo kale dowladda imaaraadka carabta oo horey heshiis ula yeelatay yahuudda ayaa cambaaraysay ayaa cambaaraysay booqashada wasiirkan ka tirsan yahuudda uu ku gaaray masaajidka barakeysan ee al aksa ururka xamaas ayaa sidoo kale si adag kaga hadlay arrintan ee ka arrimiya dhinaca daanta galbeed waxayna sheegeen in ay qorsheynayaan weeraro ay la damacsan yihiin yahuudda si ay uga falceliyaan masjidka barakeysan ee al aqsa ninkan ka tirsan ee maamulka yahuudda uu ku tegay safar master giffin oo ah afayeenkii hore ee wasiir ee ra-iisul wasaarihii hore ee yahuudda benyamin netanyahu ayaa bartiisa twitter-ka kusoo qoray in booqashadaasi ay dhacday maalintii salaasada waxaana lagu eedeeyey ninkan oo kooxda xamaas ay ku eedeynayaan inuu horboodayay oo uu qorsheeyey ama uu ka dambeeyey in ninkan uu booqasho ku tago masaajidka alaqsa si kastaba ha aatee wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin ayaa iyana si deg deg ah war ay soo dhigtay goordhow waxay u cambaareysay tallaabada yahuuddu ay qaaday ee masjidka barakeysan alaqsa ra-iisul wasaaraha falastiin maxamed seytah ayaa ku baaqay falastiin in ay ka hortagto duulaanka lagu qaaday masjidka al aqsa waxa uu yidhi aad baan ugu xumaayay tallaabada yahuuddu ay qaadayaan waa daandaansi waxani waxayna u muuqataa in laga hortago waana qaadi doonaa tallaabo ku haboon jordan iyo masar iyo sidoo kale au ayaa heshiis nabadeed waxay la gaareen israa'el waxayna si la mid ah isla sidaas oo kale ay u cambaareeyeen falka ay ku tallaabsatay yahuudda oo ah booqashada masjidka barakeysan ee al aqsa dhinaca kalena gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray kolonyo gaadiid ah oo marayay koonfurta bariga dalka nigeria waxaa la dilay afar ka tirsan ciidanka halkaasi marayay afar sargaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa qaraxaasi ku dhintay ahna qaraxa uu ahaa nuuca miinada dhulka lagu aaso sida wararku ay sheegayaan saddex sargaal oo booliis ah ayaa dhintay ciidamada milatariga ah ayaa war qoraal oo soo baxay lagu sheegay in kolonyadu ay u socdaalayeen magaalo ka tirsan bariga dalkaasi iyagoo u kala gudbi lahaa bariga iyo koonfurta weerarada caynkan oo kale ayaa waxaa geysta kooxaha jihadoonka ah oo qeybo badan oo kamid mid a ah gudaha dalkaasi nigeria ka dagaalama koonfurta bari ee dalkaasi nigeria sanadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay weeraro rabshado wata iyo kuwo kale oo qowmiyadaha u dhexeeya waxaana ku dhintay in ka badan kumanaan qof oo siyaabo kala duwan loo dilay xoogaha waa xogayaha arimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaas ayaa waxa uu sheegay inay qorsheynayaan in ay baarayaan weerarkan ciddii ka dambeysay iyadoo ciidamada nigeriya kuwa milatari ah imika ay howlgallo ay ku sheegeen in la baadigoobaya ciddii weerarkaasi ka dambeysay ay ka wadaan qeybo kamid a ah bariga gudaha dalka nigeria weli saaxiib yaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhagaysanaysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho waayahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhowaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ladalaya baraha bulshada ayaa xubinteena qeyb ka ah luul maxamuud aadan iyo maryam cabdulla ayaa soo jeedinaya isla hadalhaynta haddii aan ka hormarno luuley degmada maxaas ee ka tirsan gobolka hiiraan saaka waa berigii al-shabaab ayaa weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday halka gudaha magaalada ayay qaraxyadu ka dhaceen dhowr ayayna ahaayeen waxyeele ayaa kasoo gaartay dadkii halkaa ku sugnaayeen waxaa la sheegay si gaara ah in qaraxyadu kaga dhaceen guri oo ka degnaa degmadaas xildhibaan jacfar oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya inkastoo uusan waxba ku gaarin isaga burbur baaxadle ayaa ka muuqda gudaha magaalada oo ah halka ay ka dhaceen qarxeed oo qaraxyadaas oo laba ahaa saaka aroortii ayaa lagula waabareystay degmada maxaase ka tirsan gobolka hiiraan al-shabaab oo maalmahan inta badan gobolada dalka gaar ahaan gobolka shabeelada dhexe hiiraan iyo galgaduud ay dagaalo xoogan kaga socdaan waxay saake weerar gaadmo ah kusoo qaadeen degmada maxaas oo ku bilowda hadalhayntii ayaa intaa ku dhan markaan dhanka qurmooyinka hadii aan egno qormada ugu horeysa waxaa lagu bilaabay iska ilow xumaanta balse ha iloobin wanaaga waxaa hadda ka hor jiray laba wiil oo saaxiibo ahaa waxayna ku socdaaleen dhul saxara ah oo lama degaan ah intii ay wada socdeen ayay murmeen kadib midkood ayaa dharbaaxo ku dhiftay kii kale wiilkii la dharbaaxay oo dharbaaxada xanuunkeeda dareemay ayaa iska aamusay wuxuuna carada dusheeda ku qoray maanta saaxiibkayga ugu qaalisan dunida ayaa wejiga iga dharbaaxay waxa ay socdaanba waxay ugu dambeyn dul tageen laas biyo ah markaas ayay damceen inay biyo ka cabaan hase yeeshee kii dharbaaxada lagu dhiftay ayaa laaskii ku dhacay mana uusan aqoonin dabaasha waxaa se badbaadiyey alla ka sokow saaxiibkiisa oo laaskii biyaha kasoo bixiyey markii la badbaadiyey ayuu dhagax weyn oo meesha yaalay waxa uu ku qoray maanta waxa ay badbaadiyey oo noloshayda badbaadiyey saaxiibkayga ugu qaalisan dunida markaas ayaa saaxiibkii weydiiyey maxay tahay sababta marka aan ku dharbaaxay aad carada ugu qortay markii aan ku badbaadiyen aad dhagaxa ugu dul qortay wiilkii waxa uu ku jawaabay markii uuna dhaawaco qof aan jecelnahay wixii dhacay waxaan ku qornaa carada si dabeesha cafiska u masaxdo balse markii qof aan jecelnahay nahay uu wax wanaagsan noo sameeyo waa inaan dhagax ku dul qornaa si xasuusteena ay ugu raagto halkaa ayaysan dabayshu masixin markii ay ku dhaawacaan ama ay ku xumeeyaan dadka kuu dhow iska cafiyo iska ilow markii ay ku wanaajiyaanna xasuusno oo wanaagooda weliga ah ay ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadan qormadan waxaan kasoo qaadanay faarax awaash beeldaaj maryanay qormada ugu dambaysa dhankayga haddii aan soo qabtana qofka naftiisa ka adkaado waxa uu ka fiican yahay qofka dunida oo dhan ku guulaysta halka fule oo kaa xigta hanashada adiga sumcadaada iyo qiimahaaga ayaa ah inaad maamuli karto naftaada haddii aad furaha u hayso halka ay naftaada u jihaysanayso waxay u badan tahay inaad guul ka gaartid noloshaada balse hadday naftaada ku hogaaminayso oo hadba dhan kuula liicaysa oo hadba dhan kuula liicayso ha sugin balse hadday naftaada ku hogaaminayso oo hadba dhan kuula liicayso ha sugin inaad ha sugin inaad cagta saarto waddada kuraaxaysiga noloshaada sababtoo ah waxaad og tahay inay naftu tahay mid xumaan farid badan waxayna kugu hogaamin doontaa waddada iskadaba wareegga iyo waxyaabo badan aan adiga qiimo kuu lahayn guushaada ayayna kugu dhaafin doontaa maalaa yacni macsida iyo xumaan oo dhan hala tashan qalbigaaga ee la tasha maskaxdaada qalbiga mar kastaa waa daciif keliya wuxuu rabaa waxa uu isaga jecel yahay ama uu xiiseynayo balse maskaxda mar walba waxay ku siisaa talada saxda ah waxayna kuu tilmaantaa halka dantaada ay ku jirto mar kastaa ku xirnow allihii ku abuuray badi astakfaarta iyo ku xamdinta alla subxaana wa mar weliba aad ilaahay tala saarato salaadahana aad ilaaliso ma khasaari doontid waxaad haysaa wadada guusha qormadan ayaa waxaa ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala nimco cabdiqaadir guud ahaan iyada ayaa u dambeysay xubintan iyo bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe nabadgelyo waaya dhegeystayaal waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal markana aan dib ugu noqonno wararka kale ee dunida la xiriira gaar ahaan afrika ayaan aadeynaye kooxda m saddex ayaa isaga baxday magaalada kimbomba ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxayna u muuqataa in wada hadallo dhex maray dowladda dalkaas iyo sidoo kale kooxdan ay ku baxday laakiin lama ogo in wadahadaladaasi kooxda m saddex labaatan ay ka dhabaynayso iyo in kale kooxda ayaa lagu arkay inay isaga baxday aagga hareeraha caasimada magaalada goma iyadoo gebi ahaanba isaga baxday aagga magaaladaas waxaana la arkay kooxda oo gaartay deegaano hor leh mid ka mid a ah dadka deegaanka ayaa sheegay in m saddex labaatan ay isku aruursadeen deegaano kale oo ka tirsan bariga dalkaas waxay u muuqataa ayuu yidhi in kooxuhu ay isu soo abaabulayaan oo ay ka fikirayaan weeraro hor leh oo ay qaadaan diseembar sanadkii dhammaaday markii taariikhdu ay ahayd saddex iyo labaatan fallaagada hogaamiyaashoodu waxay la kulmeen milatariga dalkaas waxa ayna ka wada hadleen sidii loo qaboojin lahaa weerarada m saddex labaatan ay ku ekeyso dowladda dimuqraadiga ama koongada dimuqraadiga ah sidoo kale hogaanka bariga afrika ayay is arkeen ee ciidamadoodu ay ka joogaan halkaas waxaana wadahadal dhex maray lagu wada heshiiyey in goomo iyo agaarkeeda ay isaga baxdo kooxda m saddex iyo labaatan wadahadaladaas ayaa u muuqday kuwo dhicisoobay xilligaas laakiin lama hubo in kooxdu wadahadaladaasi ay ka dhabeysay iyo in si kale oo siyaasadda ama danaheed ah ay uga guratay aagga magaalada gooma m saddex iyo labaatan ayaa tan iyo laba kun saddex iyo toban oo ah tuudsiga hubaysan waxa ay weeraro kala duwan ay ka geysanayeen caasimadda gooma dowladda dimuqraadiga ah ee kongo iyo deegaano kale u dhow tan iyo xilligii ay weeraradaasi bilaabeen kubanaan qof ayaa ku dhintay aagga caasimadda iyo deegaano kale dowladaha dowladda dimuqraadiga kongo iyo ruwanda ayaa midba midka kale horey waxaa ugu eedeeyey in m saddex iyo labaatan iyagu ay hubeeyaan oo ay ka dambeeyaan weerarada abaabulin ay ka geystaan dowladaha ruwanda iyo dowladda dimuqraadiga ee kongo xadka ay wadaagaan waxaana fariisinka ugu weyn ay ku leeyihiin xadka labada dowladood ay wadaagaan ilaa iyo jeer ay labada dowladood isku jaraan xiriirka ayayna gaartay kooxdani awgeed waxaana arrintan soo farageliyey dowladaha afrika oo isku daya iminka inay xaliyaan khilaafka u dhexeeya labada dowladood ee dhalisay m saddex labaatan in dowladba dowladda kale ay iyadu hubeyso ama ay soo abaabusho ah waxaana dowladda kenya oo arintan garwadeynka ah tiro dhowr jeer shir lagu yeeshay magaalada nairobi waxaana laga dhursugayaa dowladda kenya oo wadahadalkaasi iyadu bilaawday markabkii ugu horreeyey ayaa waxaa ku xirtay xeebaha dalka venezuela oo xambaarsan dad dalxiisayaal ah in ku dhow labaatan sano venezuela ayaa markiidii ugu horreysay aragtay saddexdii bishan laba kun labaatan markabkii ugu horreeyey ee dalxiisa oo ay saaran yihiin in ka badan shan boqol oo qof oo dalxiisayaal ah kuwaas oo ka yimid xeebaha kala duwan ee dalka ee qaaradda yurub waxa ayna ku soo jihaysteen xeebaha venezuela venezuela waxaa ka taagnaa ama hareeyey xaalado ammaan darro iyo xaalado dhaqaale taas oo dowladdaasi horey ay ugu dhawaaqday inay joojisay dalka dalxiisayaasha ah. dalxiisayaashu waxay ku dhiiran waayeen muddo ku dhow shan iyo toban sano inay venezuela ku dalxiisaan sababo ammaan iyagoo u baqaya sanado badan venezuela waxay u muuqatay meel ay rabshado ka socdaan laakiin iminka waa ay degan tahay waxaana dalxiisayaashu ay kusoo dhiiradeen inay dalxiisaan inaguna adeegyada dalxiiska ayaan u fidinay gacmo furan ayaan kusoo dhaweyneynaa ayuu yidhi wasiirka dalxiiska ee dalkaasi venezuela ninka lagu magacaabo ali bordan safiirka dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in la adkeynayo amniga dadka dalxiisayaasha ah ee ku dalxiisaya gudaha dalka venezuela xeebaha dalkaasi ku yaalla weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal waaya saaxiib yaroli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qayb ka ah barnaamijkeena ogaal waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay barlamaane waxaa la yidhi dembi dhacay dushooduu noqdaa duulashii galaye dayn aadmi qaatana mar baa ka doontaaye duurgalkii shabaab oo in badan dhiigga daadinayey dulmigii iyo xumaantana intaa daaya laga waayey dalabkoodii markii loo fulshoo duullan lagu qaaday dagaalkii bilowdaba dhaqsay uga didaayaane macawisley dooya sahan oo meel dalcada taagan iyo diriiska goortay arkaan diracyadii xoogga difaacoodu maalmahan dambeba sow durdura maaha quluubtooda daruurtii cabsidiisow kudi'i doodi dadka waa u dhaqan wixii dahsoon inuu ka doodaaye maxay u degdegeen soojinnada looma diriraynin war kristiyaano ronaaldo dayn ma qaadan wax dahsoonna maaho sanadkii oo milyanoo ayuu sacuudiga ka qaadanaya war ma dhaxalsugayaasha boqortooyada ku biiri waryaa koonfur galbeed dhahaltooyime afar sano leyleyw war ronaaldo waxaa la yidhi dhaxalsugaha sacuudiga balsalmaanow la kulmi rabaahe ma doorashaday ka wada hadlayaan warniya walmooshidii jamaal qashuuqi dhimashooiskorooniga ku horayti war kalemaanay waxaa la yidhi al-shabaab hadday ciidan mudan iyo cuduud hayaan xoog leh ama camal islaam iyo wadeen sharaf iyo caaqiido dadkay shalay cabiidsanahayeen kama cabaadeene cabsi iyo walaac kuma jireen cidhib ma yeeshaane cayayaankii lama buufiyeen caasiga ahaaye markii shacab caraysana helay carar bilaabeen cimrigii bajacay wuu cawaaqib xun yahay walee lama dhihin runtawa walilaarey dhuunkii ii dharkiyaa ii dhibtay jelyaw idhaaf ingale jelyaw ilaaw idhaaf war kalamaanay waxa kaloo la yidhi wax dhambaa cadaawa naxeen shacabka ciileene wax dhambayd cirooliyo carruur carun ka daadsheene wax dhambaa intay cood dhacaan culummo sheegteene cimrigood ha gaabteen markii cududda loo sheegtay ciidamada caraysani markay maarta ku camiimtay shacabkuna cirdaysteen sidii cowlo loo jebiyey caalwahi markii laga dhigo ay dantu cidlayday ayunkaa iscunayaa la yidhi ciribgo'oodii alyowdhaylanayreediiskahaa idingiis dhulmisheey haaraan yeleeri war waxaa kaloo la yidhi furduubti shabaabkii gaasir weeya hadeero guud ahaanba dadkeenniyo shacabka ku gadoodo gabal sii dhici weeye intay gooriba goortahay tala weeya gudboona gulufkii iyo dagaalka marayaan laga gaaminey aheeyo samidee cabdulaba waxa uu yidhi hoowyaan lay qaabaane ii qarshay olkuu dambeeyahay kaa qooreen yaan lay qaabaane i qarshay olkuu dambeeyay ka qooreen war cabdulow adiya saaxiibkaaba waxaan idinka maqli jiray ma aragteen ayaamahan amiir shabaabahoo orda warwar mahaysiina waxaa layidhi dagaalkii u dhexeeyey yukrayn iyo ruushka wuxuu isu bedelay dagaalkii hawado daronisaa laysu adeegsanayaa yukraynna waxay sheegtay askar badan oo ruusha inay duqayntaas ku laysay ruushkuna wuxuu weli duqayntii ku wadaa caasimadda yukrain isagoo beegsanaya korontada iyo meelaha kaabayaasho noloshu ku xihan tahay daroniska uu isticmaalaya ruushkuna eeraanaa samayso waxaa allaw iiraan shahiidkaas aysan shabaab nagu siin war shabaab iyo sheeca maxaa iska galay magaalanta adugu war shidde iyo shar waa isdhalaan shar gudban shaydaan hijaabana lenuuniina war war ma haysin waad nafalantihiin raiisul wasaare xamse guddiga oo u magacaabay waxay ka shaqaynayaan soo doorashada kow iyo kursi ee baarlamaanka soomaaliya ka dhiman aga wargooyin ma kursigii faahid baa amminkan la qalqaalinaya war adiga ma ergadaa lagugu daray war isigoo ergo ergu guraasama una eesanga eraana war madayo allah ka cafiye wiilkaas abtinoo matiid asna haysinkuuma aha war walba mooshiida aadan madow aysanka yahay maya gudoomiyaha baarlamaanku war kalemaanay war mahaysiina waxaa la yidhi galmudug maalmaha soo socda dhulka shabaab ka jooga booraa ka kacaaya war galmudug ayaantaan saa uma degdeg badnayna iska hubso wisil ciidankii joogana waxay dhaheen sidii madaxweynuhu nagu amrayba meel kastoo shabaab jooga waa tegaynaa haya haya wara uu la janneeye gadankada bu'aala ma gaadhayaan war meel kasta waa tegaynaa ay dhaheene inaan dhaqaaqna keliyaha noo harsanay dhaheen dhuusamareebna saadkiyaa lagu diyaarshaa la yidhi qaayibna sidoo kale ay u diyaargarowdaa la yidhi dhawaana waa laga dhaqaaqayaayo ragga joogaayo horay u soco jireenoo diyaargarow uma baahna mar dhowna weerarkaas labaaflaha u ayse soo gaarayaabaa la yidhi war ragga qaayib iyo wisil saacadan ka helhelanaya xaradheer al-shabaab ka baxeen miday maqleen hayehe ma garaadihiyaa loo ballan qaada war abdulow reer hamar oliibaka maah mahayaana gambaala ningaariya gundado marka garaadada gurigaadoo dhaha fadhiida malkii hirar saf hor ilagoofade war nimayahow madaxweynihii hore zimbabwe roberto mugabe hadda ka hor wuxuu yidhi doqonnimo waadi adiga oo mid kilkileeya naxdinna waa meydkiio kugu soo kaca war mahmaada reer mudug baa asalkeeda lahaaye waxay ahayd doqonnimo waa inaad meydkii la killayso dabaalnimana waa inaad qosol ka sugto war waa maryaamo warqaadkiisa leh waxaa la yidhi madaxdii shaab waxay la soo xariireen dad aqoon-yahanaa ah oo dastuurka aad uga warqaba waxayna weydiiyeen inuu ku jiro dastuurka cutub ka hadlaya dagaalka si looga raadiyo qodob dhigaya in dagaalkan joogtada noqday muddo loo dhexaysiiyo war waa kuwii dhihi jiray dastuurku waa kutub gaalo dadka ku dhaqmaana waa gaale hadda ma naf baa biday war idinkaan fahmin horaa waxaa loogu mahmaahay dooli wareeray curri fadhiyo u tagaa war mahmaadaa ku dheeline neef gowracangeeda kama waabto waaye war mahmaadaad naftaanka dheelo abwaa muhidiin wali baanay libeehoo lagaadaw bardi hoobmaanka dhibu hirwabagaadini humbo geedka aale war muddo ruux durdurshaabaddanu waa qabataahe ma daruuf wakhti keenaan nimankii laga duubay wardan waa seeta isin heri jarteen durduragiilbaa ku jabaye maa'ina waahun yahaye dantunu waa lamaa huraan dalkunu waa lamaa huraan aryamadeeyo waxaad ka tagta nin isdilay danka malihiyeysidiligam kan isdhagayna yeelkiisaysidiligam dagaal waa lamaa huraan dalkuna waa lamaa huraan war waxaa kaloo la yidhi koy taxadar wow tahay dameer ceel ku tiimbadaye eh. xumbana way isku tiirshaa ninkii daadla soo tega warwar ma haysiine sheekh maxamuud maxamed shibli oo ka mid ah culimmada waaweyn ee soomaaliyeed wuxuu yidhi qof kastoo soomaaliyeed oo damiir leh waxaa waajib ku ah inuu ka qayb qaato dagaalka shabaab lagula jiro wuxuuna yidhi sida rasuulkeenu sheegay waxaa waajib ah in khawaarij la tirtiro oo dalka laga suuliyo war sheekh shibli waxaa kalou yidhi nimankaasu inaysan diin lahayn waxaa caddayn kuu ah nin masaajidka ku dukanaya niman iridda u taaganoo raba markuu soo baxo inay dilaan ayuu ninkii sunnaysi iyo qur-aan akhris badan galay kuwii iridda u taagnayna waa daahsadeen markaasaa waxay dhaheen war gaalkaanu qur'aan akhris iyo salaad badana war soo horay looma dhihin kud iyo kaar iyo xanuun ku dhaca aadmiga ka daran kooxdan la yidhaa shabaab kariinku ha naga qabtee waxay isku kiis yihiin kuwii cali iyo cusmaan intay kibirka u dileen karaamada sheega jiray waxaa kaluu yidhi nimanku waxay habeen iyo maalin xasuuqayaani amisom iyo shisheeyaha xalana jooga maahan jahaadka ay sheegtaanna wuxuu ku salaysan yahay gumaadka muslimiinta soomaaliduna waa dad boqolkiiba boqol muslimiina dhiigga muslimiintayna rabaan inay ilaahay ugu dhowaadaan sidaa darteed wax la dhaafo maahane dhiiggoodaa mudan in ilaahay loogu dhawaado war khawaari joogta ceelbuur oo daawanaysa madaxweyne xasan oo booqanaya ciidamada eritariya laga keenay waxay dhaheen kuwanna manoo dhinnaayeen war malaha waxay ka shallaayeen in la soo dhaafay wakhtigii lootariga maraykanka la xaraysanayay aryaadhaha mugaad leedihiin madaxweynuhu ciidankiiyow soo booqda ma ciidankaa jiran ay wax la booqdaahe idaacadaha ma dhegaysan miya war cabdilow dadka maanta jooga waxayba ku leeyihiin madaxweynihiyaa waddan hebel booqday markaasaadba waxaad is wadan hebel goorma u xanuunsaday oo isbitaalka la dhigay warwar ma haysaa madaxweynaha somalilan muuse biixi afkuu furtay afka awal ma soomanaay warwarka ha iga dhexgelina madaxweyne biixi wuxuu yidhi arrinta la'sacaano waa xalismaysaa waana la xallin badbaadin karaa shacabkuna hadday guryahooda ku xaroodaan oo magaaladu isu furanto ciidanka somalilan ma dhex joogayaan sababtoo ah inay dadka caburiyaan ciidanku uma joogaan buntland maruu la hadlayna wuxuu yidhi deni iyo ku-xigeenkiisu waa ognahay inay dagaal abaabulayaan laasacaano waxa ka dhacayna waxa deni boosaaso ka geystay baa ka badan ciddii duullaan soo qaadaana ayadaa ka shallaayaysa wuxuu kaloo yidhi waxaan shaki ka qabnaa dowladda soomaaliya inay waxa dani wada gadaal ka riixayso war jiraana cakaaruu iman warkijira bakaari koamaynley ah war bakaara somalilan kuma yaale war jiraaba waahaanow imaandhe war madaxweyne muuse biixi waxaa kaluu yidhi faarax macallin maalinba af inuu ku hadla waa ogna hadda ka hor maruu hargaysa noogu yimidna wuxuu aaminsanaa sool iyo sanaag inay somalilan ka mid yihiin maantana wuxuu leeyahay xuduuddii ingiriiska lagu yeelan maayo dal iyo dad dadka sool sanaagna go'itaan ma rabaan marka wuxuu yidhi waa yaabe xuduudii ingiriiska haddaan wax lagu yeelanayn eh. see faarax kenyaati u noqday war faarax markii hore hergeysa roogi eh. in obsadaay ma dhii korto war faarax waa kii dhihi jiray dadka reer muqdisho ilaa dhowr boqol boqoloo kunoo qof laga dilo eh. soomaaliya ma degaysa oo dowlad noqon maysee haddana ma somalilan uu faraha la galay war muuse waa yidhi nabadoonnadii ka hadlay arrinta laascaanood oo meelaha kala duwan joogay nabadoonna maahayna balaayadoonay ahaayeen marka waxaan la yaabanahay anugu ma muuse ninka u rabaa nabadoona war anigu waxaan kaloo la yaabanahay puntland iyo somalilan diiwaangelinta doorashada iyo dagaalka sida ay isugu dhinac wadaan karti dheeraada wey wargooyin doorasho dagaal la isku dhinac wada haddaad aragtaan waa uun cimri dheeraysi la raba in kursiga lagu sii joogo aryaadhaha horta mudda kororsigii ma dagaal kororsi iyo diiwaangeliso isu bedelay warwarkiyoonay weerta kulmaana koldhawaay dibi koonfur galbeed dagaala kudhihi warmadayo markii waqooyi laga hadlayo maxaad koofur u aaddaa ninkii wareera weligiis waqooyi koonfurow yira ninkii wareera wiiligiis waqooyi koofurow yira ah miyaan hore loo dhihin war abdulow waagowi koonfur weligeed dirisaada jireenna afaaraha koonfur galbeed kuba agah wargoonayn madayo waqooyi galbeed iyo koonfur galbeed daris ma aha dambaabin wariya soomaali galbeed igunu derisin hayne warwar mahaysiine wasiirka amniga israa'iil itmaar bin kafiir ayaa wuxuu booqasho ku tagaa la yidhi masjidka barakaysan ee alaqsa tilaabadaasna waxaa ka carooday muslimiinta adduunka oo dhan madaxweynaha falastiin abumaasinna wuxuu yidhi qaadan karo daandaansiga yahuudda wado war ururka xamaas waxay dhaheen war horta maxamuud cabaas abuumaasib ma sidii yaasir carafaad oo iska joogi rabaa war yaasir carafaad ma joogo mar horuu dhintay war ururka reer falastiine xamaas waxay dhaheen tillaabada wasiirka yuhuudda jawaab cad baan ka bixinaynaa war weli leeray israa'iil ma boodayn bari dhahee intuu dego birta kuma afeysteen war waxaad ka tagtay baydkii ilaahiyo barxaddii rasuulkii bakti kuma dhexkariyin war adna ka tagtay eh. waa boqol yahuuduye eh. rag eh. barka baarka uu fiiraaye barqa laguma gaareen war cabdikuusa wallaaan codkaan lagugu cunin war cabdikuusa waxaa kaloo la yidhi haddaan muruuqa buuxiyo isticmaal ku baal jirino bayda u garaacayn war waxaad dhammaantiin ka tagteen mushiimaad dushoodiyo been weye nabaduye baaruuda qaraxdiyo buntuq weeye duniduye israa'iil rag baa tiiriye kibir ma tooqeene maanigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuud tabarrucee toos hub ugu geeyey falastiinna dhagax tuura yidhi aan ka roginta aha tolla'aye mar bay noqon kuwa waxba ka tabarroone wargooyin war mahaysiina xalana waxaa la yidhi askari yuganda isaha neerafoos intuu noqday buu askarti kale la joogtay oo dhan xabad ooda oga qaaday saddex meeshii bay ku tallafeen baa la yidhi weynna gacanta lagu dhigay baa la yidhi marka waxaan la yaabay tolowkaa maxarakada la soo xidhiidhay waramu habeen new york soo dhawaynaye war dagaalla'aanta amisom meesha ku haysan iyo la ysaga dhex jiro amuu ka xanaaqay walaa wasigna foodyeelaya ah. war ogenda waa ka amow yaroo laga diiday war hadda ka hor mid yugandhaysaoo sidaasoo kale nayrfaasa noqday asaguna askar kaleoo yugandhaysa u laayey laakiin kaasu waa isku darayoo kama harin saaxiibadiisii ou laayey waryaada dagaalka khawaarij dalka looga xoraynoo dowladdii federaalka iyo dadweynihii ku jiraan miyaadnaan doc lahayn dood unbaad ku jirta jirtaan ordaho hubka doonta warneerafoosad ka sheekaynaysiina kiinaaba ka darana waase waryaala idinkaa neerfoosee naga daaya waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo diyan ku dhowra nasiib haygu kaasiyo

abdiga geli oo soo noqonoqonshadaada xigamo dhinacasnimo allahakiyan ku naawli naqbaawaada alla dhowra nasiib ha iigu kaasimo allahakiyan ku naawli naqbaawaada alla dhowra possible